dhaco waa la rafciyaa hadduu daahir yahayna waa la icraaba rafcada daahiraa haddii uu yahay madnina maxalkaa laga rafciya haddii uu yahay isim daahira waa la rafciyaa oo rafcadaas waxay noqon kartaa ama xarako ama xaraf laakiin waa la icraabaya hadduu mcrab yahay hadduu mabni yahayna maxalkaa laga rafcinaya alfaacilu hadda marka toddobadii ayagoo mujmalahan soo qaadannay hadda ayagoo mufasalahan gelaynaa in sha allah oo la kala saaraho midba walba baab gaara lagaaga dharjinayo alfaacil faacilki haadaa maxalu qaala wuxuu yidhi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajruumi wuxuu yidhi baabulfaacili faacilkii baabkiisii haadaa maxalo kanu waa maxalkii iyo meeshii looga hadlaayey alfaacilu faacil huwa alsmu ism weeye isimkaasoo almarfuuqu la goday isimkaasoo almadkuuru la sheegay qablahu hortiis ficluhu ficilkiisii la sheegay alfaacilu faacil huwa alsmu ism wey faacil ism wey wax kale ma noqdo haddii ism la yidhi maxaa baxay ficil iyo xaraf labadaas faacil ma noqdaan ficil ma noqdo faacil xarafna ma noqdo faacil faacil waxaa noqdo oo kali ah ism wax kale ma noqon kara alfaacilu faacil huwa alsmu ism wey ismko almarfuucu la goday ismka faacilka waa marfuuc mansuub iyo majruur ma noqdaan faacil isim mansuub ah faacil ma noqdo isim majruura bixarfi jarin asliyin ma noqdo faacil waa dhici kartaa xarfu jar zaa'ida in faacilka lagu jaro la gersho meelaha gobol waaba qiyaasba waxaa la gelinaa xarfu jar oo zaa'ida qur-aanka markuu ku jirana maxaan leenahay tawkiid ama silo dhihi mayno waa zaaid waxaaba ka mida kafaa kafaa waa ficil maadi faacilkeeda xaraf xaraf jar zaa'idaa la gelshaa waaba qiyaasba qur-aanka hadday ku soo rarto maxaa leedahay wakafaa billaahi haddaad maxaa leedahay wakafaa billaahi ilaahay yaa ku filan axadka ficilka samaynao kaafiga ah waa allah allaha faacila wakafaa billaahi fiiri kafa laahu la dhihi wakafallaahu la dhihima fiiri sida badan wkafaa bilah wakafa llaahu muminiina qitaalan i wakafa llaahu markaan waaba laga daay allah baa faacila wakafa llaahu laakiin kafaa sida badan qiyaasaaba la gelshaaba ba oo zaa'ida markaysan carabi ay tahay oysan qur'aan ahayn qur'aan markay tahayna ba tawkiidiyaa ama sila aa la leeyahy wakafaa bilaahi aa la leeyahy kafaa binafsika fiiri marka kafaa saacibkeeda qiyaasaana loo gelshaa laakiin waa ba zaa'ida marka lagu leeyahay faacilku majhuur ma noqdo macnaha faacil lagu jiray xarfu jer asliya ma jiro ah, faacil lagu jiray xarfu jer asliya ma jiro faacil waa marfuuc ama xarfu jer zaa'ida lagu jira labadaasaa mid la samayna marka markii la yidhi waa marfuuc waxaa baxay almansuubu wاlmajruuru bxarfi jarin asliyin kaasaa baxay isimkaasoo almadkuuru la sheegay qadlow hortiis ficlu ficilkiisii waxaa la rabaa faacilka caamilka rafci inuu ka horeeyo faacilku kama soo hormaro caamilkiisa faacilka caamilkiisa kama soo hormaro hadda fiiri zaydun zayd dahaba waa tegey huwa zayd ma dhihi kartid zayduntaa dahaba faacil u ah ma dhihi kartid ma banaana zaydun zayd dahaba waa tegey huwa zaydku waxay leedahay dahaba faacilkeedu waa damiir mustatira oo zayd u laabanaya dhihi maydi zayd wey maxaa yeelay faacilku ficilkiisa kama hormaro ah, zaydun waa iska mubtade zaydu ninka zayd la yidhaah dahaba waa tegey huwa zaydku aad leedahay iiri dhihi maydi marka zayda faacila marka lagu yidhah dahaba awa faciilkeed maxay leedahay damiir mustatira oo zayd u laabanayo maxaa dhacayoo zayd maa laga dhigo faacilkii faacil ficilkiisa kama hormaraad leedahay faacilku ficilkiisa kama hormaro saas leedahay shardi waxaa ah inuu ficilku horeeyo ama caamilkiisu horeeyo isimkaasoo almadkuuru la sheegay qablahu hortiis ficluhu ficilkiisii la sheegay maxamed muxidiin xabdulxamiid wuxuu yidhi وأquل waxaan leeyahay alفaaciل فaacilka low فaacilka macnayaane laba macnaa u sugnaadeen فaacilku laba macnuu leeyahy فaacil laba macnuu leeyahy أxadumaa labada macno midkood luqawiyu waa mid luqada loo nisbeeyey wاlآakharu macnaha kalena اsطilaaxiyuna waa mid heshiis loo nisbeeyey فaacil marka laga hadlaa xagga luqada macnu ku leeyahy xagga isilaaxa isilaax waxa la dhaha wixii koox isku waafaqday marka hadda markaan leenahay naxwo joogno waa wixii naxwoolaydu isku waafaqeen isilaax waa heshiis waa wax koodu kooxu ku heshiiday marka markaan halkaan joogno naxwoolaydu waxay ku heshiiyeen isilaaxa loola jeeda marka faacil laba macnaa loo sheegaya macna waa macno luqawi oo luqada carabiga faacil maxaa la yidhaha maxaa faacil la yidhaha xagga luqada macnaha ay ku heshiiyeen oo ay yidhaahdeen aan faacil ku magacawno maxaa la yidhahda marka labadaas macnaa lalka raba xagga luqada iyo xagga istilaaxa waa saas wa aquulu waxaan leeyahay alfaacilu faacilkii lahu faacilkay u sugnaadeen macnayaani laba macno axaduma midkood luqawiyun waa mid luqada carabiga loo nisbeeyey walaakharu macnaha kale istilaaxiyi waa mid heshiis loo nisbeeyo naxwoole ayaa ku heshiiyeen macnahaas amaa macnaahu faacilka macnihiisa fi luqati luqada dhexdeeda xaal u ahaaday fa huwa faacil cibaaratun ka warramid weeye caman qof laga warramo owjada ahaysiiyey alficla ficilka faacil waxay yidhahdaan qolada carabta ama luqawiyiinta faacil waxaa la yidhahdaa midka ficilka sameeyey kaasaa la yidhahdaa faacil macnaheedu alfaacil man awjada alficla waa kii ficilka sameeyey aacil waa saas yidhahdeen alfaacil man wjada alficla faacil waa midkii ficilka sameeyey hadda fiiri zaydaa istaagay waxaan leenahay qaama zaydun maxaa yeelay zayd asagaa istaagga sameeyey camaraa wax qoray kataba camrun camaraa qoray camar ficiluu sameeyey qoraal ah soo ma jeedid muxamedaa seexday naama muxamadun muxamed waa seexday ficilka oo niy oo nawmka uu sameeyey ficilka nawmka ayuu sameeyey waxaa wax akriyey cumar maxaan leenahay qara'a cumaru cumar aa akriyey marka faacil waa maxay man awjada alficla waa midka ficilka sameeyey faacil waa wixii ficilka laakiin ogow macnahaas waa naaqis aad ayay u sheegaan laakiin waa naaqis xadkaasu jaamic maaha xad jaamica ah maaha inuusan ahayn waxaad ku fahmeen faacilkii maxaan ku tilmaannay waa midka ficilka samin soo maahan hadda waxaa dhintay camar waxaan leenahay maata camrun camara dhintay maata camrun camara dhintay maata waa ficil maate camrun waa faacil camar masaga dhimashada sameeyey isaga sameeyey marka fiir waana faacil marka maxaan leenahay xadkiisi uu jaamic u noqdo waxaan leenahay alfaacilu man wjada alficla aw qaama bihi saasaan leenahay man wjada alficla waa midkii ficilka sameeyey aw qaama bihi ama ficilkaa ku qumay ficilkaa ku qumay hadda markaa amar markaan idhaa maanta amrun geeridu waa ku qum marka si xadku uu jaamic u noqdo waxaan leenahay alfaacil man wjada alficla aw qaama bihi waa midka ficilka sameeyey ama ma samayn ficile eh, qaama bihi ficilkaa ku qumay macnaha ficilkaa ku sifoobay ficilku ku sifoobay ah, sidaasaan leenahay marka xadkii wuxuu noo noqonaa jaamic wey awel jaamic maahayn luq ahaan markii lala weydiiye marka maxaan leenahay maa huwa alfaacil luqatan maxaan leenahay cibaaraة can man awjada اficla aw qaama bihi aw qaama bihi aan ku darayna si ay u soo gasho maata camrun maata muxamadun maata abubakrin si ay u soo gasho wa amaa macnaahu faacilka macnihiisa filistilaaxi istilaaxa dhexdiisa xaal u ahaaday istilaax waa wax kooxu ku heshiiday istilaax haddaad maqasho wax kooxu ku heshiiday weeye haddana waxaa loola jeedaa waa wixii ay naxwoolaydu ku heshiiyeen saasaa loola jeedaa oo kooxda halkana dee warkooda looga hadlaa waa naxwooley wax kale meeshan looga hadli ma wa amaa macnaahu faacilka macnihiisa firisilaaxi xaal uu ahaaday fa huwa faacilku alsmu almarfuucu almadkuuru qablahu ficluhu waa intii matniga ah, marka la yidha isilaaxaan sheeg maxaa leedaha faacilka alsmu almarfuucu almadkuuru qablahu ficluhu maad leedaha waa intii matniga alsmu almarfuucu almadkuuru qablahu ficluhu waa intaas aacil alsmu waa ism ismkaasu almarfuucu la goday ismkaasu almadkuuru la sheegay qablahu hortiis ficluhu kamaa qaala almualifu siduu yidhi mualifka oo matniga jurumiga alifay hadde waa kuu ixtiraazina ixtiraaz ixtiraaska waxaa loola jeedaa marka la sheegayo isdilaaxa lafdi kasta oo la sheego waxbaa layskaga ilaalina ixtiraasku waa waxa la iska ilaalina marka lafdi kastoo la sheego macnaa layskaga ilaalina wuxuu ku yidhi marka hadda fiiri meeqa meeqa lafdi u ahaa alsmu almafruucu almadkuuru qabla ficli waa saddex saddex qayd wey saddex qaydaa la sheegay alsmu waa qayd almafruucu waa qayd almadkuuru qablahu ficluhuna waa qayd saddexaas qayd walba waxbaa layskaga ilaalina saddexdii qayd uu ku sharxaa wixii layskaga ilaalinayay wa qowlunaa qowlkayaga aan ku qowlno alsmu aan ku qownay laa yashmalu shamlimaa alficla ficil wala alxarfa xarafna shamlima macnaha labadaasu soo geli maayaan wey labadaasu faacil ma noqdaan wey labadaasu faacil ma noqdaan haddaan nidhi faacil waa isim haddee xaraf iyo ficil soo geli maayeen labadaas faacil ma noqdaan waay labadaas faacil ma noqdaan wa qowluna aan nidhi alsmu laa yashmalu qowlkaasu shamlimaa oo ma kulminaayo alficla ficil wala xarfa falaa yakuunu noqon maa waaxidun mid oo minhumaa ficil iyo xaraf ka mida faacilan faacil noqon maa labadoodaas mid ka midu aacil ma noqonaayo labadaas mid ka miduhu faacil ma noqonaayo falaa yakuunu noqon maa waaxidun mid waaxidkoo minhumaa ficil iyo xaraf ka mid ah faacilan noqon maa wa huwa ism haddii ism la yidhaha maxaa soo gela labadaasu soo geli maayaane maxaa kaloo soo gela waxa soo gela ayuu kuu sheegaa wa huwa ism yashmalu wuxuu shamlinahoo kulansanaa ah. alsma isimka asariixa cad iyo wlsma isimka isimka almuawala lagu awilayo bisariixi sariix ism haddii la yidhi labaa isla soo gelay ism ismnimadiisu caddahay iyo ism ismnimadiisu ma caddee ism cadaa ah lagu awila maxaa la yidhaha ism sariixa maxaa la yidhaha ism muawal bisariix laba laba daabidaa lagu siinaya dee waa inaad iska xifdidaa ism sariixa maxaa la yidhaha maa laa yaxtaaju fii jaclihi faacilan ilaa ta'wiilin aa la yidhaha ism sariixa maxaa la yidhaha ism sariixa maxaa la yidhaha maa laa yaxtaaju ilaa ficlihi ilaa jaclihi dhe laa yaxtaaju fii jaclihi ad fii jaclihi saasaa fiican maa laa yaxtaaju fii jaclihi faacilan ilaa ta'wiilin aada leedahay ism sariixan maxaa la yidhaha xadkiisa bal sheeg xadkiisa ism sariixa waxaa la yidhaha maa laa yaxtaaju fii jaclihi faacilan ilaa ta'wiilin waa wax aan u baahnayn marka faacil laga dhigayo ta'wiil iyo in wax la soo awilo maxaa la yidhaha ism sariixa maa laa yaxtaaju fii jaclihi faacilan ilaa tawiili waa wax marka faacil laga dhigaya aan u baahna ina wa la soo awilo in la awilo uma baahna waaba cad yahayda kaas waaa la haa sm sariia ism sariia maxaa la yidhaha maa laa yaxtaaju fii jaclihi faacila ilaa tawiili kaasaa la yidhaha kaas waa ism sariia maxaa la yidhaha ism muawal bisariix waxaad tidhaahdaa maa yaxtaaju laadi ka eli laadi ka saar laadi bis ka saar maa laa soo ma anaan dhihin laada keliya ka saar maa yaxtaaju fii jaclihi faacilan ilaa ta'wiilihi waa wax in faacil laga dhigo u baahan ta'wiil markaad faacil ka dhigaydo ta'wiilu u baahan yahy marka hore maa laa soo ma anaan dhihin laadii ka bix maa yaxtaaju fii jaclihi faacilan ilaa ta'wiilin adeer saasaa la yidhaahdaa waa kaasu waa almuwal bisariix waa mid sariix lagu awilayo wuxuu u baahan yahay markaad faacilka dhigaydo inaad wax awisho inaad wax awisho marka xuruuftii wax lagu awili jiray aan u baahanay sida anna iyo an iyo ma kuwaasoo kale aan u baahanay kuwaasoo kale aan u baahanay shan waa ku ahaaye saddexdaanaa ugu badan meesha faacilkay galaan anna iyo an iyo ma halkaas waxaan ku kala baranay ism sariix ah iyo ism muawal bisariix labadaba faacil waa noqdaan ama sariixu sariixii fa naxwu nuuxin wa ibraahiima oo kale weeye labadaanoo kala ka mida ama sariixu kii sariixa ahaa fa naxwu nuuxin wa ibraahiima waa nuux iyo ibraahiim oo kale fii qowlihi tacaala xaalo ay ku sugan yihiin qaala nuuxun nabi nuux wuxuu yidhi qaala nuuxun fiiri nuux waa faacil luqa ahaan waa faacil maxaa yeelay hadalka isagaa sameeyey qaala nuuxun qowlka isagaa yidhi soo ma jeedin waana isim sariixa maxaa yeelay uma baahna ta'wiil markaan faacilka dhigayna ta'wiil uma baahna maxaan leena magacraabayno qaala ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxalala min alicraab nuuxun faacilu qaala marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratu saaqi sariixu wid yarfacu ibraahiimu waid yarfacu ibraahiimu wadkur sheeg id waqti yarfacu uu kor u qaadaayey ibraahiimu waid yarfacu ibraahiim fiiri waid yarfacu ibraahiimu wadkur sheeg aad soo qadare id lafdigaas oo id ah waxaa loo isticmaalaa waqti tegey idaana maxaa loo isticmaalaa waqti soo socda fiiriya idaa hadda ka hor mana soo marta maxaan dhahayni idaa darfun darf waa zaman idaa darfun limaa yastakmilu min azamaani waa zaman soo socda a loo isticmaala idaa zaman soo socda oon weli la gaarin darfun waa zaman oo limaa waqtin u sugnaaday yastaqbiluna soo qaabilayo nagu soo socdo oon weli aanaan gaarin idaadu waa saas idna waa cagsi waa ka soo horjeedaa ah, idna waa cagsi waad ka soo horjeedaa waxaa leeda id darfun limaa madaa min azamaan waqtigii tegey oo zamankaah waqtigii tegey oo zamankaah soo ma jeedid id darfun lima madaa min azamaan waa waqtigii tegey oo zamanka aha soo ma jeedid marka hadda icraab waid yarfacu alwaawu calaa xasabi maa qablahaa id darfun lima madaa min azamaani mabniyun calaa sukuuni fii maxali naصbin waay وظرف متعaلق وظرف متaعaلق بفعل محdوف jawاaز وuجوب maaha وظرف متaعaلق بفعل محdوف jawاaزا تqdirه واذkr ad leedahay واdkr فicilkaas amra ku تacalujinay ضرفka alkan ku تacalujinay وظرف متaعaلق بفعل maxduufin jawaazan maaha ujuub jawaazan taqdiiruhu wadku ummadaada nabiga subano u sheego ku waani id wakti yarfacu uu kor u qaadayo ibraahiim yarfacu ficlmudaaric marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii akhirihi ibraahiimu faacilu yarfacu marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fii akhirihi markaasa waxay dahay wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali jarin biidaafati id ilayha waa mudaaf ilayh id waa mudaaf jumlada ka dambaydana waa mudaaf ilayh id waa mudaaf jumlada ka dambaydaana waa mudaaf ilayh idaadaba saas ee idaa mudaaf jumlada ka dambayda mudaaf ilayh waa laga hadda maxalushaahidku muxuu yahay waa nuuxun iyo ibraahimu labadaas oo midna isim fiiriya labadaas fiiriya labadaba waa ism sariixa faacilay noqdeen hadda nuuxun maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey waa qaala calaamatu rafciisu waa damu maxaa loo tanwiinay waa ism munsarif ah ibraahiimu maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey yarfacu calaamatu rafciisu waa damu maxaa loo tanwiini waaye waa ismun laa yansarifu wlmaanicu lo min asarfi alcalamiyatu maca alxujma alhaya alxamdu lilah kaasu wuxuu ahaa ism sariixa oo faacil noqday haddana waxaan gelaynaa ism muawal bisariix sariix maaha laakiin waa lagu awila markaas ism sariixa laga soo saara wa ama almuawalu kan lagu awilayo bisariixi sariix fa naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaah wuu sareeyaa ilaah uu yidhi subxaana awalam yakfihim gaalada miyuusan ku filnaan annaa anzalnaa ey inzaalunaa soo dejintayada awalam yakfi waxaa la yidhaahdaa tafsiirka markaa la joogo wow hamsa ka horaydo haddaad aragto wow hamsa ka horaydo ama fa hamsa ka horaydo ama uma oo hamsa ka horaydo zamaqshari iraabtiisa zamaqshari iraabta waa ku fiican yahi waase muctaziliyo caqiido faasidu hoos kaaga dhiiba adoo iska jirin marka waa la yska ilaaliya <laughs> waa muctazili laakiin iraabta aad ugu fiican yahi wuxuu hadaad haddaadba aragto wow oo hamsa ka horaydo ama fa oo hamsa ka horaydo ama uma oo hamsa ka horaydo hamsadaasu ficil maxduufay ku jirtaa iyado o wowda iyo fada iyo umadu waa xurufulcadab ficilka maxduufka hamsadu ku jirtaa macduuf calayhi ah ficilka ka dambeeyana waa macduuf hadda awalam yafhim see loo ceraabaa waxaa leedahay hamsada qaadee ficil maxduufka geli aqasurat alaayat lmunazala ma waxaa gaabnaatay aayaddii la soo dejiyey aayad gaaban oo nabiga nabinimadiisa aan lagu fahmi karin ma aayaddii la soo dejiye ah ma ahanba eh wey waa istifhaam inkaariye aqasurat alaayat lmunazala aayaddii la soo dejiyey miyaa gaabnaatay walam yakfihim kuma filnaanin miyaa ana anzalnaa soo dejinta yadu awalam yafi hamsadii halkay aaday ficil maxduuf oo kasurat aa la gelshay ficilkaasaa macduufu calayhi ficilkan oo ah lam yakfina waa macduufkii saasuu u icraabaa sidaas ayuu u icraabaa fiiri ficilkaas sidaas ayuu u icraabaa afalam yasiruu fiiri afalam yasiruu afalam yasiruu muxuu leeyahay ama kafu hmsadan ficil maxduufa geli ama kafu ma nagaadeen meel miya iskaga nagaadeen falam yasiru ma socon miya ir ir ficil maxduufuu gelina uu ku leeyahay ama kufu ma meelay iskaga nagaadeen iska farfadhaysteen falam yasiru ma socon miya ha ficilkaas maxduufkaha lagu cadfa hmsaduna ficilkaasay ku jirtaa nuucaasaa la sameeya Mhm. zmqshari saasuu yidhahdaa isagu ka soco tafsiir ma joogno laakiin naxwadan ku barayna oon rabna inaan ku fahno naxwada dhanba meesha loogu socdaaba ah in tafsiir lagu fahmo muhiim waayo ogow wa ama almuawalu isimka lagu awila bisariixi fanaxwu qowlihi tacaalaa awalam yakfihim aqasurat ilaayatu lmunazala aayaddii la soo dejiyey miyaa gaabatay oo ka gaabatay inay nabiga nabinimadiisa caddaydo ولم yakfihim kuma filnaanin miya anaa anzalnaahu hadda fiiri meeshaan walam yakfi alhamsatu lilistifhaam hamsada ayada waxaad leedahay waa istifhaam hamsadan hamsada hamsada waxaa leedahay alhamsatu lilistifhaami tawbiikiyi istifhaam oo eedayn loo nisbeeyo waa lagu eedayna gaaladiyaa la eedayna alhamsatu lilistifhaami tawbiikiy istifhaam oo eedayn loo nisbeey wey gaalada lagu eedayna alwaaw xarfu cadin cadfin wawdan waa xarfu cadaf mabniyan cala fatxi laa maxalo min araab lam xarfu nafyin wa jazmin wa qalbin mabniyan cala sukuun laa maxalo min araab yakfi ficlu mudaaric majzuuma bilam wa calaamatu jazmi xadfu xarfi اlcila wahiy alyaa alkasraةu qablaha daliilu calayha lanna alkasrata qtulyaa faacilkii ogaaw ma muuqdo sariix isagoo ah laakiin waa la soo dhalaali doonaa him waxaa tiraa walahaa damiir mutaصil mabniin cala kasri fii maxali naصbin mafcuul bihi muqadam iska dheh wlmiim calaamati jamci dukuur anna fiiriya anna anna waa anna iyo naa wey oo laysku idmaamo anna oo camal fali jirtay oo ina akhawaadeedi aheed tansib isma wa tarfacu khabara camal dartiis soo maaha naaduna waa ismkeedii marka waxa tir anna ana xarfu tawkiidin wa nasbin tansib isma tarfacu khabara mabniin cala fatx la maxalla micraab na damiiru mutasil mabniin cala sukuuni fii maxali nasbin ismu anna dhe waa ismka annada anzalnaa waa darabna oo kale anzalnaa anzalnaa ficlu wa faacilun dhe وفاعل به أما أنزل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وايه نا وفاعل نا وحال ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل hadeera waxaana ka rabaa marka faacilkii yakfi faacilkii yakfi maanta ism sariix meesha maba ku yaalaba laakiin isim oo lasoo dhalaalina wey waxaa laga soo awilaa jumlada annaa anzalnaa jumladaasaa ism sariix laga soo awilaa macnaheedu waxay tahay ficilka meesha ku jira oo ah anzala anzala masderkeeda masderkaasa faacil laga dhiga ta la soo dhalaaliyo markaasaa waljumlatu min ana wasmiha wa khabariha fii ta'wiili masderin faacilu yakfi wataqdiiru aw lam yakfihim inzaaluna inzaalu waa kaasa aacilka ism sariixasoo lama keenin inzaalu awalam yakfihim inzaaluna shiiqaada magaxraada fiiriya maxamed mxudiin cabdulxamida raaba wuxuu yidhi wuxuu raaba kutusaa ama anzlna keliya meesha masderka laga dhalaalayo kutusa amada iyo isimkeeda iyo kabarkeedu inta craabo uu kadib kutusa ir weliba ir annaga waxaanaan ka tagnay meeshaan ir annada isimkeed markaan sheegnay anzlna ficli faacil soomaanan dhihin jumladaas oo ficli faacilka waa qabarka annada abarka anada anada isimkeedu waa sheegno naada isimkiiya aba khabarkii anada anzlna waa jumladaas raabitna yaa ah faacilka oo anzlna ah. faacilka ah raabitkiisa marka hadduu noo xraaba maxamed xidin cabdixamiid fiiriya uu yidhi faanna xarfu tawkiidin wa naصbi anna anna ah, waxay tahay anna iyo na anna xarfu tawkiidin wa naصbi naa ismuhu waa isimkiisa ah, annada ismkeedii wey mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin waa kuu soo gaagaabina anzalnaa wuxuu ku yidhi ficlun maadin wa faacilu waa ficil maadi iyo faacilkiisii waa kuu soo kookooba anzalnaa waa ficil maadi iyo faacilkiisii oo anzalana waa ficilkii naaduna waa faacilkii jumlada oo anzalnaa waljumlatu fii maxali rafcin khabaru in khabaru anna ah jumlada oo anzalnaa waa khabarkii anada maxalka waa laga rafcina hadduu masderkii dhalaalina fiiri qaabku u dhalaaliye wuxuu ku yidhi wa anna wamaa dakhalat calayh anna iyo waay gashay anna iyo waxay gashay fii ta'wiili masderin masder la soo dhalaalintiisu ku sugan yahay faacilu yakfi waana faacilka yakfi wataqdiiru awalam yakfihim miyuusan ku filnaan inzaalunaa soo dejintayadii ilahay aw lam yakfi miyuusan ku filnaan inzaalunaa soo dejintayadii uu ilaahay yidhi marka haddeer fiiri faacilkii yakfi muxuu noqday ismun muawalun bisariix sariix ma ahayn laakiin waa lagu awilay markii la awilaa sariix laga dhig wa miaaluhu haddana mid kaloo la awilaayo kutusaa wa miaaluhu qowluka waa inaad tidhaahdo yasurunii waxaa i farxad gelinaa an tatamasaka inaad ku dhegtood qabsato bilfadaa'ili wanaagyaalka aniga waxaan ku faraxsanahay fadiilooyinka inaad ku dhegto yasurunii waxaa i farxad gelinaa an tatamasaka inaad qabsato bilfadaa'ili fadiilooyinka taasaa i farxad gelinayda oon ku faraxsanaa lahaa hiriya yasuru ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib waljaasim wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi wnunu lilwiqaaya weligaa damiir mutaصil mabniin calى sukuni fi maali nas mafcuul bihi mqadem yasuru waa ficil mudaaric mafcuulkeediyaa la sheegay faacilkii hadda ma hayno waxaa laga soo dhalaalinaa jumlada ka dambayda antaas antaas ayaa adawaadka wax lagu dhalaali jiray ka mida shantii xuruufulmasderki wax lagu dhalaali jiray ayay ka mid marka fiiri waxay leedahay an tatanasaka an xarfu masderiyin waa nasbi waa antii ficilka mudaaric nasbi jirtay tatamasaka ficlu mudaaricu mansuubu ban wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi faacilkii tatamasaka awe wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuban taqdiiruhu anta bilfadaa'ili alba xarfu jari alfadaa'il ism majruur bilba wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirihi aljar wاlmajruur mutacaliqaana btatamasaka faacilkii iyo surwan amal ka raba antaan waa aaladii wax lagu dhalaali jiray ficilka ay gashay iyo faacilka dhalaalima waxaa tira wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin faacilu yasuru wataqdiiru yasurunii tamasukuka yasurunii waxay farxad gelina tamasuku tamasuku waa kaas faacilkii kaafta kale iska daa waa mudaaf ilayh tamasuku faacilki yasurunii waxay farxad gelinaa tamasukuka haye tamasuku marka aacil ysurdhe marfuu calaamatu raci dhamatu daahiratan siyaaqi iyo wa qawluka miaal kale waxaan idhi faacilka meelaha laga dhalaaliyo anna iyo an iyo ma saddexdaasa ugu badan soo ma jeedin fiiri marka acjabanii waxay cajab gelinaa maa sanacta sancadaada dhe maa sanacta dhihi maydid wixii aad samayday ha isku dhihin waa qalab wixii aad samayday haddaad tiraa wixii aad samayday maada waxaad ka dhigtay isi mawsuul ismowsuna maaha maadaan waa maseriyo maaduna meeqa macnay leeda meeqay leeda labiyo toban toban iyo labo soo ma jeedi macnaheedu waa intaas mid walba markaad ku dhawaaqda in la fahmaa lagaa raba ooda mid ku qalbi hadda maa sanacta maadan waa xaraf maseriye waa midii masterka laga dhalaalaya hadhihin wixii aad samaydo wixii haddaad tidha waa ismowsul ee maxaa la rabaa maa sanacta sancadaada inaad masterkaa lagu dhawaaqa u fiirso acjabani waxaa iga yaabiye o cajab geliyoon u bogay oon ku farxay maa sanacta sancadaada u fiirso acjaba ficlu maadin mabniyu calى اfatxi laa maxala lahu min اlcraab ni anunu lilwiqaaye wlyaa damiir mutaصil mabniyu calى sukuni fi maxal naصb mafcuul bihi mqadam ma msdriyة mabniy alى sukun lah maal min raab xarf sanacta ficlu wa faacilun jumlada dhalaali marka waljumlatu min alficli wاfaacili fii tawiili masderi faacilu acjaba wtaqdiiru acjabanii samcuka samcu suncu saadka waana godi karta waana kordhigi karta samcu iyo suncu labadoo bannaanta acjabanii samcuka suncuka suncuka suncu waa kaasa faacilka ajaba suncu faacilu ajaba marfuuc wa calaamatu rafcihi ضمة ظاهرة في غير صنع مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه ما لا سعطان سوا هرتين ولي احترازكي فاعلكي فاعلكي استلاحي سيا الاحترازنا موجودة meequu ka koobnaa meeqa qaydu ka koobnaa saddex soo maahan isim markii la yidhi maxaa baxay ficil iyo xaraf maxaa soo galay oo uu shamlinaa sariix iyo muawal halkaasaan joogna ism keliyaan joogna ogow alfaacilu huwa alsmu almarfuuciyaan gelayna marka wa qowlunaa qowlkayaga aan nidhi almarfuucu yukriju yaada noogo yukhriju qowlkaas wuxuu bixinaa meesha ka saaraa maa isimkii kaana ahaaday mansuuban kula nasbiyey oo majruuran ku la jeray labadaasu bixina labadaas ayuu bixinaa labadaasu bixina fiiriya m mansuuba faacil ma noqdo haddii laakiin waxaa la yidhi aan ishkaal laga cabsanayn oo iska yahay caamagarata markaas xataa waa iska kordhigi karaa faacilka asal maxaa la ogaa faacilka la rafciyo mafcuulkana ha la nasbiyo soo maaha la rabay waxaa la yidhi hadday laga cabsanayn oo qof walba iska garaan faacilkaad iska kordhiga mafcuulkaad gudi maxaad dhehe waxaad leedahay tusaale kasara zujaaja alxaj kasara zujaaju alxajaaj fiiri dhalada yaa jebiye dhagaxa jebin soo maaha dhalada iyo dhagaxa kee kee la jebina dhaladaa la jebina yaa faacila marka dhagaxaa faacila ma dhici karta in dhaladu faaciltao dhagaxii kala jebiday ma dhici karto marka waxaad leedahay marka ma qaldi karta soo maaha asalku wuxuu ahaa kasara zujaaja dhalada waxaa jebiyey alxajaru saasa asalka ahaa maadaama aan laga cabsan inay isku qaldamaan carabtii qaara waxay yidhaahdeen kasara zujaaju alxajara mafcuulkiiyay nasbiyeen oo ah azujaaje ahaa ay yidhahdeen azujaaju faacilkiina waa nasbiyeen alxajara aysaydhan maxayl waa la garana qof ma qofaa isleh alla dhaladiya dhagxii kala jebiday ma jiro qof dhahay waaas waaas naxwoobaya u akrakaas kaas muskaxo ma leh kaas muskax ma leh waxaa lamidaa yidhahdeen kharaqa thawbu almismaara mismaar waa mismaarka carabi iyo soomaali mismaar soomaaliga carab badana ku jira mogteen birtaan yartaa cuntada lagu cuno milcaqa carabiga la yidhaha milcaqa soomaaligana waxa weya hadda ma hadda wark in kastoo soomaaliga hadda la bedelo laakiin asal malqacad waa w dad badanay u tahay sooma soomaaliga asal milcaqa waana carabi milcaqa a ladha carabiga mismaarka mismaara ladha carabiga marka fiiri kharaqa asalku wuxuu ahaa kharaqa sawba maradii waxaa jeexay almismaaru waxaa la ta awalan laga cabsay inay isku qalda markaasay kala bedeleen waxay yidhahdeen kharaqa sawbu fiiri mafcuulkiyay gudeen mismaarka iyo marada kaa la jeexay maradaa la jeexay ayadaa mafcuul yaa wax jeexo faacila mismaarka faacilkiiyay ay iska kor dhigeen maradii oo mafcuulkeedna waa godeen markaas waxay idhahdeen kharaqa thawbu almismaara hayla laga cabsama inay isku qaldamaan marka taasoo kale waa iska baab gaara laakiin asalka waa maxay waa in faacil la rafciyo isi mansuuba faacil maaha saas w ism majruurana faacil maahan ilaa xaraf jaaroo zaa'ida maahan in lagu jaro kaas ka reeb wa qowlunaa qowlkayaga aan nidhi almarfuuc yukriju qowlkaas wuxuu bixinaa ma isimkii kaana ahaday mansuuban kula nasbiyey ow majruuran kula jaray falaa yakuunu noqon maa waaxidu mid oo minhumaa mansuub iyo majruur ka mida faacilan noqon maa wa qowlunaa qowlkayaga aan nidhi qaybkii saddexaad almadkuuru ism la sheegay qablahu hortiis ficluhu yukhriju wuxuu bixinaa almubtadaa iyo waxaad halkaas ku qoraydaan almubtadaa wa khabara ina wasmu ina waa qalad qalad wey ismu ina miya miya marfuuca ha maaha waa qalad wey waa qalad xagga dabcadda qolooyinka wax daabacaya banu aadam way makeenaday ku qoraaye kitaab la soo qoro oon qalab laga keeni karin kitaabka qur-aankaa ka jiro kitaabka qur-aanka alla waardiyeyna soo ma jeedo marna lama arag kitaabkaas qur-aanka oo qalad ku qoranya lama arkaan laakiin kutubta kale ayu kitaab la soo qoro banu aadana qora soo maaha waxyaaba qaladaa lagu arkaa aas marka waa la fahmay alxamdulilah hadda idinka waa idin baraarujina hoos xaashiyada waan kugu qora hoos idinkaga baraarujina oo uu ku leeyahay war maya ismu innana maahane war waa khabaru inna ee waa khada madbaxiya xagga daabacaaddi ayaa qaladay ah, ama qalamka uga dhacay sabqu lqalam qalamka uga dhacay isagoo isleh aada khabar qortid aw ism uga dhaca qalam ee waa naga oqoogaya isaguna <clears throat> shaarixan marka fiiri mubtada iyo khabaru inna labadoodu waa marfuuc labadoodu waa marfuuc laakiin ficil kama horeeyo hadda fiiri zaydun zayd daraba amran uu garaacay zaydun ma dhigi kartid waa faacil maxaa yaele ficil kama horeeyo ina zaydan zayd qaa'imun waa mid taagan qaa'imun waa ism marfuuca faacil ma dhigi kartid maxaa yaele ficil kama horeeyo marka mubtaduhu ism waa yahay marfuucna waa yahay laakiin muxuusan ahayn ficil kama hor almadkuuru qabla ficlu ma abaru inadu ismna waaye marfuucna waaye laakiin ficil kama horeeyo kuwaas marka faacil ma wa qowlunaa aan idhi almadkuuru ism la sheegay qabla hortiis ficlu yukriju wuxuu bixina almubtada iyo wasma ina wasma ina alad weya khabara ina a lagu qoranaa meeshaas iyo wa akhawaatihaa ina kuwa lamidka ah inahumaa mbtadha iyo khabaru inaha fainahumaa mubtadaha iyo khabaru ina lam yataqadamhumaa kama hormarin ficlun ficil albatata qaطcan wey albatata go'naan wey qaطcan wa yukriju wuxuu kaloo bixinaa qowlkaas almadkuuru qablahu ficluhu qowlkaas wuxuu bixinaa aydan noqoshee wyukriju wuxuu bixinaa ayda noqoshee isma kaana waa khawaatia kaana iyo nadaa'irteeda kuwa lamidka isimkooda ayaga fiiri waa yihiin isim waana yihiin marfuuc ficillo waa ka horeeya laakiin ficilka naaqisa oo ficilka waxaa shardiga inuu taam yahy marka faacil la leeyahy hadda kaana isimkeeda ism waaye marfuucna waaye ficilna waa ka horeeya laakiin ficilka ka horeeya naaqisa ficilka oo faacilka qaataana waa midka taamka waa ficilka taamka kuwaanuna waa ficil naaqisa wuxuu yidhi wasma inna waxay bixinaa oo kale muxuu bixinaa wasma inna lama rabo waxaan idhi meeshaas waa la saxo khabar inna laleeyahy iyo wakhawaatiha fa innahumaa mubtade iyo khabar inna lam yataqadamhumaa kama hormarin ficlu albatata wa yukhriju qowlkaas wuxuu bixinaa aydan noqoshee isma kaana wa akhawaatiha kaana iyo nadaa'irta lamidkaa isimkooda wuxuu kala bixinaa wasma kaada waa akhwaata kaada ma anaan arag waxaan ugu tegi doonaa insha allah mutamimada ajruud markaan kor uga kacno markaasaanu tegaynaa mutamimada waa midda kawaakibku sharxayo taasaan insha allah ugu tegaynaa wasma kaada wa akhawaatihaa kaada iyo walaalayaalkeed isimkoodiina waa bixinaa fa inahumaa fiiri fainahumaa kaada iyo kaana iyo akhawaaddooda fainahumaa waxaa ka fiicneed fainahaa inuu yidhahdo meesha fainahumaa kaana iyo walaalayaalkeed iyo kaada iyo walaalayaalkeed waintaqad maya maya fainahumaa kaanada u celin isimka u celi laba isim ismu kaana iyo ismu kaada labada ismisu celi musanuhuna sidaasuu sax noogu yahay markaas fainahumaa labadaas isim oo ismu kaana iyo ismu kaada wain taqadamahumaa haba ka hormaro ficlun faina haada alficla ficilkaas laysa ficla waaxidin mid ficilkiis ma ahan waaxidkoo minhumaa labadooda ka mida hadalkaas uu ku tacliiliyey waa laga fiicanya waxaa fiicneed inuu yidhaahdo faina haada alficla naaqisun inuu yidhaahdo أن hda الفعل اldي تqadmhmaa فiعl naaqiص war فicilka naaqiصa فicil waa ka horeeyaa laakiin فicilka naaqiص ma ahayn inuu yidhaahdo فإنa hda الفiعل فicilkan laysa فiعلa waaxidi mid فicilkiis ma ahan oo minuma labada ism ka mida maya mid فicilkiis waa yahaye waxaad leedahay فإنa hda الفiعل فicilkaanu naaqiص waa naaqiص aad leedahay waa ficil naaqisa ah. ficil naaqisana lama yidhaahdo isimka marfuuca oo ka dambeeya faacil lama yidhahdo ee isim a ah lagu magacaaba ficilka isimka ka dambeeya marfuuca faacil la yidhahdo waa ficilka taamka waa ficilka taamka saasaad ku cilayne xaashiyada waa baraarujina wadaadka waa baraarujina abu cabdilaahi cali ibnu xasan ibnu shuney alawramiy alharariy waa baraarujina waa baraarujina xaashiyadan uu ku magacaabay addaraari awramiya xaashiyatun kaafiyatun fii tawdiixi macaani wacaariidi tuxfati saniyu ku magacaabay waana fiican yaha faa'ido badan yahy waa fiican yaha kitaabkan waay waxaa lu yidhi faacil maxaa la yidhaahdaa alsmu almarfuucu almadkuuru qablow ficlu soo maahan ficil iyo wixii shabaha waa isku mid faacilka ficil kaliyu ma rafciyo waxaa jira insha allahu waxaan ugu tegi doonaa mutamimada kawaakibku sharxo aan ugu tegi doonaa insha allahu waxaa jira asmaa oo sida ficilkii oo kale faacil u qaada waxaa jira asmaa oo sida ficilku faacil u qaato ayaguna faacil qaato marka taasuu kugu baraarujina wuxuu ku yidhi wاlmuraadu kan loola jeedo biاlficli maa shay weeye yashmalu shamlinaa shubha اlficli ficil iyo wixii shabaha a isla soo gela ficil kaliya maaha wax faacil qaata ficil iyo shibha اlficl wixii ficil shabaha kasm اficli sida ismu ficilka oo kale waaa la waxaa la yidhaha ismu ficil la yidhaahaa jira ficil ma waa ism laakiin magaciisa waxaa la idhaha ismulficil aa la dhaha ismulficil maadi ismuficil mudaaric ismu ficil amarka noo imaan doona insha allah ismu ficilaa la yidhaah waa isim laakiin xagga macnaha amaru kala midi ama maadiu kala midi ama mudaaricu kala midi waa isim ismu ficlaabaa la yidhahdaa ismu ficil maxaa la yidhaha xadkiisa ismu ficil xadkiisa waa loo baahan yahay waxaa la ydhaha maa naaba can اlficli waa wax ficilkii naa'ib ka noqda maa naaba can اlficli macnan wa isticmaala xagga macnaha iyo xagga camalfalka labadaba labadaba naacib uga noqona macnihii ficilkana waa faa'iideyna sidii ficilkana waa u camalfala maxaa la yidhaahdaa ismu ficil maa naaba can اlficli macnan wa aa la yidhahdaa waa wax ficilka naacib ka noqda xagga macnaha iyo xagga camalfalkaba ficilkii macnihiisiiu wataa sidii ficilkana waa u camalfala maxaa la yidhaha ismu ficil maa naaba can اlficli macnan wa isticmaala saasaa la yidhaahdaa saasaa la yidhaahdaa marka hadda fiiri isagaa kuu miisaaliyey fii naxwi hey haata alcaqiiqu caqiiqu waa waadi magiciisa meel waadiyo biyo marana hey haata hey haata waa ismu ficil waxay ka naa'ib tahay bacudda waa fogaada bacudda waa ficil ayadu bacudda waa ficil waxaa ka naa'iba ah oo macnihii bacudda faa'iidayna sidii bacuddana u camal falaa hayhaat waxaa leedahay hayhaat alcaqiiqu waadigii caqiiq la dhihi jiray waa fogaaday fogaayey taas ah. hayhaat alcaqiiqu waadigii caqiiq waa fogaaday ah. maxay la mid tahay hayhaata bacudda bacud alcaqiiqu waadigii caqiiq la dhihi jiray waa fogaaday waa saasay la mid tahay marka hey heerta waxay naa'ib ka tahay ficil xagga macnihii oo kale tuse oo bacudda way macnaheedu isticmaalkana sidii bacudadu camal falaho faacilay qaadana intaas ma la fahmo hadda fiiri hayhaata alcaqiiqu icraab hayhaata ismu ficlu maadi ismu ficlu maadi ficil maadiya ay ismu mabniin calى اfathi la maxal lah min اlraab alcaqiiqu faacilu hayhaat marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu i hadda ismu ficila faacil qaatay i alcaqiiqu waa faacilka haye shataana zaydun wa camru fiiri shataana waxaa kala tegey zaydun iyo wa camru zayd iyo camr waa kala tageen ah, midna isbaar dhigta midna casharu iska soo adegtaa uga fadhiyo ah, kaas waa kala tegeen soo maa nin xajkii u socda iyo nin xaladheere u socda xaglahooda waa isku jeedaan halkaas xaladheer jira xajkiina intuu jiraaba baab hore waa loo lugay jir di midna xajkii aad midna xaladheere ah xaglaha isxigsana soo ma jeedin zayd isbaaru aad meeshaanu sigaarka soo shida mar dhowna inuu dhuuquu rabaa camarna waa kala jurubiga dhegaysanay soo ma jeedin halkaasuu ka dabagalay cilmi hmm, kala tage la kala dheereeyaa lahaa orodna maaha shataana waxaa kala tegey aha shataana waxaa kala tegey zaydun zayd wa camrun camar hadda fiiri shataana waa ismu ficil maadi waxay la mid tahay iftaraqa ficilkii maadi wuxuu ahaa iftaraqa ayadaa ka naa'ib macnihii waa wadata oo shataana waa kala tegey wey sida iftaraqa waa kala tegey wey camalfalkiina waa wadata iftaraqa faacilay rafcidaa shataanana faacilay rafcina marka waa ka naa'ib Ah, shataan ayay naa'ib ka tahay iftara maxaan leenahay shataana waxaa kala tegay zaydu waxamrun shataana ismu ficil maadi mabniun cala fatxi la maxal min alcraab zaydu faacilu shataana marfuuc wa calaamatu rafci dhamatu daahiratu fi aqiri wa camrun alwaaw xarfu catn camrun macduufun calaa zayd walmacduufu cala marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci dhamatu daahiratu fi aqiri walwaaw faariqatu bayna camrin wa cumara fii xaalatay rafci واljri ama في xaalaة النصbi falaltibasa baynahuma horay usoo qaateen ardadu adiga haddaad timid ardadaad ka barane dhib male ayagoona waa barteen waxa kaloo haddeer hal miduu noo sheeg oo aan ficil ahaynoo faacil qaata iiri hal miduu noo sheegay waa maxay ismu ficil weliba ismu ficil waa saddex ismu ficil maadi ismu ficil mubaaric ismu ficil amar annaga hadda xaan aragna keliya ismu ficil maadi bes waa bilow luqmad weyn waa laska ilaa waxaa la yidhi cad iyo casharba waa la yaray maxaa la yidhi cad iyo casharba waa la yaray cad weyn haddaad laqda ka waran intugu istaaga cashar weyn haddaad qaadato waa aqoon weyna iskaga kaa darma laakiin in yar qaado bislee in kala qaado adaa gaari doona ha degdegi tartiib kitaabku ma socdo hadhihi macallimiinteenna qur-aanka ay dhihi jireen wow qur'aan iyo waagii soo barya yaa badan waagaa bara waagaa waaga soo baryaa badan halkii maalin waaa ha hadaad hal wow dhigato qur-aanka waa dhammayna wow qur-aaniga waa soo beriya waa soo beriyaa badan macnaheedu waa maxeen tartiib yaryarayso macalimiintii waa kuwii yidhi haadaa bayaano waa la arka qur-aankay ku jirtaa haadaa shiilun halkay ku jirtaa yidha ha iskaga shiilin ha ka badin ardayga casharka ka yaree waay hadda ismu ficil amar waa waxaan rabaa ismu ficil maadi waa qaadanay ee waxaan qaadayna isim kalaa jira oo sida ficilkii faacil u qaata isim kalaa jira oo asaguna sida ficilkii faacil u qaata waa ismu ficil waa waa qaadan miya kaas waxaa la idhaha isim faacil dhima isim faacil isim faacilaa la yidhahda ficil kasta sida badan isim faacil u leeyahay hadda daraba soo maaha isimkeeda faacil daaribun wey haye qatala isimkeedii faacil qaatilun kataba isimkeedii faacil kaatibun alima ismkeedii aacil caalimu ficil kasta ism faacilu leey ismka faacil sidii ficilkii ugu camal falaa ficilkiisa wuxuu camal fali jiray haddii ficilkiisu faacil keliya qaadan jiray faacil kaliyu qaadaan haddii ficilkiisu faacil inta rafcisto mafcuul nasbi jirayne asaguna faacilu inta rafciyo mafcuulna nasbina ism faacil see u camal falaa maxaa dhehe sida ficilkiisa Ah, sida ficilkiisu u camal falaa meel isim faacil see u camal falaa sida ficilkiisa intaasay adig ah, intaasa iga sii day waaya was waxaad tidhaahdaa wasmi lfaacili halkay ku cadfantahy wasmi waa anaga hoos dhigayne kasmi lficli ku cadfanta ha wixii ficilka shabahayaa nala tusaalaynaysa maaha kasmi lficli sida ismu ficil wasmi lfaacili sida isim faacil naxwu aqaadimun mid soo gelaya ma yahay abuurka abbaa abbaa ma soo gelaya ma imaana goormuu safarka ka imaana abbaa aqaadimun mid soo gelaya ma yahay oo imaanaya abuurka aabbaha iir hadde aqaadimun alhamsatu lilstifaami mabniin cala fathi laa maal la min raab qaadimun mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri halkaas markaad joogto waxaad ku dartaa qaadimun ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila ay maxaan ku yidhi qaadimun ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila intaasa dhehe aqaadimun alhamsatu lilstifaam qaadimun mubtadow marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi akhirihi ku laaba marka qaadimun ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila intaasaad ku dareen abuuka waa kan aacilkii abuu aacilu qaadimu marfuucu biqaadim wacalaamatu rafci alwaawu niyaabatan can idama lnnahu min alasmaa اhamsa ma naba fi xarfi min xaraka abuu mudaaf alkaafu damiir mutaصil mabniy al fatxi fi maxal jarin mudaaf ilayh wuxuu ku yidhi maxamed muxidiin falcaqiiqu iyo wazaydun maa ma maca maa shayla jirkiisa cudifa lagu cadfay calayhi zayd zayd yaa lagu cadfay shatana zaydun wa camruna lagu cadfay falcaqiiqu iyo wazaydun maca maa shay la jirkiisa cudifa calayhi lagu cadfay iyo wa abuuka kullun dhammaan kulun mid kastoo minhaa saddexda ka mida faacil waa faacil saddexdooda mid kasta waa faacil caqiiqun yay faacil u tahay hayhaata zaydun wa camru yay faacil u yihiin shataana abuuka yay faacil u tahay qaadimun wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllahu وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed